alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaam abulxusein muslim bn xajaaj bn muslim اlqushayriy naysaburi raximah اllahu taعaalى xadaثna qutayba bnu saciid fi kitaabi اliiman baabu taxriimi qatlu اlkafiri bacda an qaala laa ilaha ila اllah mawduuca wuxuu ku saabsan yahay qatlu lkaafiri gaal oo la dilo bacda an qaala markuu yidhi kadib laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allahu kadib gaal ma aha intuuna laa ilaha ila allahu dhihin buu gaal ahaa kol hadduu laa ilaaha ila allahu uu yidhi islaamkii buu soo galay wixii daahir ahoo carabkiisaas aan ka maqalay unbaana ku xukumaynaa wixii baatinkiisa ee gudihiisa ku jirana ilaahay baa loo tala saaranoo xalkiisa ka warhaya naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir annagu daahirkaa koron baan xukumaynaa wixii qarsoonna ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yaa og oo la socda oo ka jaazinaya qaala xadaana qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif qaala xadaanaa layth ibnu sacdin ilfahmi xaa waxadaثna mxamed ibn rumxin wlafdu mutaqaarib lafdiga qutayba bnu saciid iyo moxamed bnu rumxi waa isku dhow yihiin qaala akhbarana laythun allayth bnu sacd <clears throat> haddii allayth iyo layth labadaba isku asagin wey can ibni shihaab الzuhri can caطaaء bni yaziid الlaythi can cubaydاllahi bni cadiy bn اlkhiyaar can lmiqdaad bn aswadin miqdaad bn aswad bn cabdiyaquuf الzuhri anahu ahbarah wuxuu u waramay cubaydullaahi bnu cadiy anahu qaala inuu yidhi yaa rasuula allah miqdaad ahbarahu anahu miqdaad bnu aswad baa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow ara'ayta waxaad ii sheegtaa in laqiitu haddaan la kulmo rajulan nin min alkufaari gaaladii ka mid a nin gaaladii ka mid a ama cadawii xarbiyiintaha in dagaalamayny ee muslimiinta ay shor fadhiyeen haddii aan la kulmo faqaatalanii uu ila dagaalamo oo dagaal iyo hub iisoo qaato dagaalkii uu dhinac ka soo galo fa daraba uu dhufto ixdaa yadaya labadeeda gacmood mid ka mid ahna uu bisayfi seefti igaga dhufto faqatacahaa gacantii uu jaradeenna uma kadib laada uu magan galoo ku cararo minii xaggayga bishajaratin geed uu igaga cararo igaga dhuunto geed buu iga magan galay oo markaan seeftii ugu dhuftay oo iri iska difaac ama u dabamariba geed buu xagga kale ka maray fa qaala markaasuu wuxuu yidhi aslamtu waan hoggaansamay muslim baan ahay aslamtu iyo aamantu iyo wixii lamid ahoo laga fahmi karo qofkan inuu ka soo baxay diintii kufrigaah islaamnimadana uu soo galay way ku filan tahay qofka in lagu badbaadiyo niman baa waxay yidhaahdeen saba'na saba'na xilligii nabiga calayh salaam khaalid bin weliid baa ciidanka watay markaasuu yidhi haka joojinina saba'na marka ayagu waxay ka wadaan waan noqonay oo diintii aabbayaasha annaga in haysanay ka soo noqonaya dhaqankii oo dhaqankii islaamka yaan soo gallay bay ka wadaan marka cabdullaahi bin cumar waa kii ku diiday ee yidhi la dili maayo nabigana calayhi salaatu wasalaam allahuma inii abra'u ilayka mima facala khaalid waa kii dhihi jiray khaalid wuxuu sameeyey wixii oy sabaana leeyihiin raggii uu laayay aniga beri baan ka ahay shaqa kuma lihi marka ninkii wuxuu yidhi aslamtu waan islaamay afa aqtuluhu ma dilayaa yaa rasuul allah rasuul allaw bacda an qaalaha intuu kelimadaa ku hadlay ma dili gacantii baa go-an qaala rasuulu llahi sal allah aleyh wasalam waxbaa isdiidane qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu yidhi laa taqtulhu mayaha dilin soo aslamtu ma dhihin soo laa ilaha ila allahu muna dhihin wixii marka horeba dhiiggiisa lagu banaystay waxay ahayd in laa ilaha illa allah lagu kari waaye qaala rasuulu llahi sala allah alay slam laa taqtul hadilin buu yidhi so laa ilaha illa allah muuna dhigano muslim muuna sheeganin hadilin qaala wuxuu yidhi miqdaad faqultu waxaani yaa rasuul allah rasuul allow inahu qad qadaca wuxuu gooyay yadii gacantaydii ninkan u fiirso gacantaydii buu jaray uma qaala markaasuu yidhi dalika laa ilaha illa allah ama aslamtu bacda an qatacahaa intuu jaray kadib afa aqtulhu ma dilayaa qaala rasuulu lahi sala alla alay slam wuxuu laa taqtulu ha dilin masaladu ma aha waan caraysnahay iyo anaa wax la yeelaye maxaa dhiigga qofka lagu banaysan karaa wey laa ilaaha ila allahu hadduu yidhaahdo casabuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha dhiig iyo maalba wuu badbaaday qofka hadduu laa ilaha illa allahu yidhahdo laa taqtulu ha dilin in qataltahu haddaad disho fa inahu asagu bimansilatika buu noqday booskaadii qabla an taqtulahu intaada dilin qof muslima intaadan dilin booskaa taagneed in dhiiggaada uu macsuum yahay oon lagu diri karin baa taagneed intaan adiga wax dilin adigu waxaa taagneed inaad tahay qof macsuumudama oo dhiiggiisa aan la daadin karin oo dhiiggiisa uu xaaraam yahay baad ahayd intaada ninkan dilin marka asagii wuxuu noqday markuu laa ilaha illa allahu yidhi booskaadii buu noqday wa inaka adiguna bimansilatii booskiisii baad gashay qabla an yaquula intuuna dhihin kalimatahu latii qaala kelimadaa laa ilaha illa allahu intuuna ku hadlin booskii uu taagnaa oo in la dili karaa adigii baa galay oo qof muslimaa dishay waa lagu dili saas way macnaha ee waad gaalowday maaha markuu adiga aad ninkaa dishay booskiisii gaalnimada aad ku wareegtay ma ahee in la dili kara bay ahayd intuuna laa ilaha illa allahu dhihin haddaad disho qof marka laa ilaha illa allahu yidhi adiguna waxaad noqonaysaa in lagu dili karo bisababi qatli muslim qof muslim oo dishay sababtii baa lagu dili karaa asaguna meeshaadi intaanan dilkaada unan banaanaanin qabla an taqtulaw intaanan dilin booska a taagneed ayuu asagana imaan macnuhu marka waxaa weeyaan laa ilaha illa allah oo aan waxyaalihii xuquuqdahaa ee dhiigga lagu banaysan kiray lagu banaysan jirayna aan la soconin qofka wuu ku badbaadaya hadduu laa ilaha illa allahu yidhahdo waxaa lagu dili saddex shay mid ka mida athayibu zani wاlnafsu biالnafsi wاlmufaariq liljamaca inuu naf dilay isagoo muslima waa loo dili inuu zinaysta asagoo nikaax xalaala soo maray oo xaaraan iyo macsiyo looga maaro waayo uu galo isagana waa la dilayaa inuu diintaba ka ridoobo laa ilaha ila allahdi uu tuuraba isagana waa loo dili marka saddexdaa midna haddaynan ahayn qofka isagaa aad dili maysid wey wixii loo dagaalamayey ee tawxiidka loo faafinayey ee islaamka loo looga hadlaayana waxay aheedu laa ilaha illa allahu in la xaqiijiyo ambiyada loo soo diray qur-aanka loo soo dejiyey dadku ay laba qaybood u noqdeen muslimiin ee gaalo laa ilaha illa allahu daas waa udhexay isagoo la isku hayaa laa ilaha illa allahu markuu yidhaahdana waa walaalihin Ah, faikwanukum fi diin wey walaalihim bay noqonayaan wainaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu alatii qaala qaala xadaanaa isxaaq bin ibrahim alxandali wa cabd bnu xumayd qaala waxay yidhahdeen akhbaranaa cabdrazaq ibnu hamaam asancaani qaala akhbaranaa macmar ibnu rashidin alasdi xaa waxadaanaa isxaaq ibnu muusa alansaariyu qaala xadaana alwaliid bnu muslim alqurashi can alawsaaci cabdiraxmaan bnu camr alawsaaci xaa waxadaana muxamed bn raafici naysaburi qaala xadaana cabdالrazaq ibn hamaam aلsancaani qaala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik jamiican dhammaanba can izuhriy bay ka warameen bi hada lisnaadi sanadkaas sanadka ayaa ku jiray alleyth leyth ibnu sacdi bay intaba mutaabacinayaan ardadii zuhri yaa ismutaabacinaysa mutaabacaduna waa taama ama alawsaaciyu wa ibnu jurayj ayagu fa fii xadiiihimaa xadiidkooda waxaa ku sugan qaala aslamtu lilah ninkii had wuxuu yidhi aslamtu lilah buu yidhi riwaayada hore waxay aslamtu bas kamaa qaala lay fi xadiidihi lilahida lakin lays kuma jirin riwaayadiisa wa amaa macmar fa fii xadiidihi waxaa ku sugnaa falamaa ahwaytu markaan ku hoobiyey muxuu aha warankii iyo seeftii aan ku hoobiyey la aqtulahu inaan dilo darteed yuqaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah khalaas marka ma taaban kartid waa inaad banaanka martaa wixii kale marka waa uun xamiya iyo xamaaso iyo caro qof ka haysa qof kale unbay waxay kala noqon laa ilaha illa allahdu in la xurmeeyay u baahantaha waa kelimo cadiima oo weyn waxadaanii xarmala bnu yaxya tujaybiyu qaala ahbaranaa ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbin ilmasri qaala ahbaranii yunis bnu yaziid alayli can ibni shihaab azuhri qaala xadaanii cataa ibnu yaziid alayfi can aljundaciy ana cubaydillahi bnu cadiy bn khiyar ahbarahu ana almiqdaad ibnu camr ibn alswadi alkindi u fiirsa meeshaas ana almiqdaada almiqdaad ibnu camar ninkaa la yidhaahdo ibn alswadi ahaa ibn alaswadidaasi waa sifa miqdaadkaasaa laga sifeynayaa ee maaha in camarkaasi ay u idaafaysan tahay maaha oo ninkan saxaabiga ee jaliilkee la yihahda miqdaad aabihiis waxaa weeyaan almiqdaad ibnu camar aabihii dhalay laakiin nin la yidhahdo aswad binu cabdilyaquuth oo zuhri ah oo qurayshi ah carabta kale ee bani zuhriga ah ayaa wiil ka dhigtay tabani baa la dhihi jiray kaasaa lagu abtiriye waa magaca hadda mashhuurkaheed maqashaan miqdaad binu aswad miqdaad binu aswad aswadna aabihiisii dhalay ma aha aabihiis camar baa la dhihi jiray marka tiibuu buu rabaa inuu hadda kuu caddeeyo musanifka wuxuu ku leeyahay ana almiqdaad ibna camar ninka la yidhahdo abtirkiisa saxdaa ibna aswadi ahaa xagga maaratay tabaniga iyo mashhuurada ina aswad ahaa ee ma aha miqdaad ibnu camar ibn alswad maaha oo aswadkaas inuu ina camar yahay maaha u firso ina almiqdaada bna camar ninka la yidhaahdo ibn alaswada aswad ibna cabdilyaquuf lagu abtirin jiray alkindiya ee reer kindi wa kaana xaliifan libani zuhra reer bani zuhru xaliif ka ahaa oo ka tirsanaa oo aswadkaasaaba ah banusuuraha ah lagu abtiriyey wa kaana miqdaad wuxuu ahaa miman shahida badran dagaalkii bader ragga ka qayb galay maca rasuulilah rasuulka maciisa sala allahu aleyh wasalam yowma alfurqaan yowma altaqa maalinta iyadae maalin taariikhi ah oo islaamka baal dahaba ka gashay oo ilaahay uu ciseeyey muslimiinta oo dulligii iyo maaragtay tabardarridii uu ka saaray gaaladii kibirkoodii iyo duqyaankoodii isla weynankoodiina dhulka uu ku dhuftay maalintaas oo maalin haybad weyn leh ahayd dagaalkana malaa'igta samada ilaahay uu ka soo diray ka qayb qaateen oo rucbi iyo argagax ayay uga qayb qaateen gacan qaadka muslimiintaa iska lahaa laakiin gaaladu marar bay ka qayb qaateen oo qaar gaalada ka mida nabarna bay gaarsiiyeen waa kii uu lahaa nin saxaabi waxaan arkay nin gaaladii ka midoo hortayda socda oo nabar intuu ku dhacay asagoo dhan bedelmay ayaan arkay buu yidhi ilaahayna waa amray oo fadribuu fawqa alacnaaqi wadribuu minhum kulla banaan ayuu yidhi meelihii ku dhufan lahaayeen iyo meelaha khatarta ah ee mafaasiisheeh laga kacaynin ku dhufta buu yidhi marka way ka qayb gashay malaa'igta samaawaadka ilaahay uu soo diray subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ilahay uu ka sheegay fi suurati ali cimraan iyo suuratu anfaal iyo marka nimankaas gaaladana waa kii alla oo toddobaatan laga diray waaweyn odayaashii ay ka mid yihiin ninkii abujahl fircawn hadi lumma toddobaatanna gacanta lagu dhigay kuwaa gacanta lagu dhigay waa intooda badan nasiib yeeshay oo saxaabadii bay ka mid noqdeen waa islaameen maalintaasi ragga ka qayb galay waxaa ka mid ahaa saxaabigan jaliilka ee maqdaad la yidhaahdo fursaanta ragga farisiintuu ka mid ahaa weliba dad saaxibu almawaaqif alcadiima buu ahaayo hadalladii la qoray raggii ugu maaratay maalintaa taarikhda reebay buu ahaa markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi war ka warraba ansaar oo heshiiska u ahaa inay magaalada madiina nabiga ku difaacaan oon dagaal ka baxsan magaalada madiina heshiiska uuna ku jirin ayuu nabiga la tashanaya lahaa waxaana dhacay in qariibada abu sufyaan lasoo qaynimaystaa marka hore loo soo baxaye col weyn baa na soo qaabilay oo wata abujahl wato ka warrama markaasay deenaa waxaa hadalkii boobay muhaajiriintii hadlay oo ansaartiina markii dambe waa hadasho annagaad noo jeedaa rasuul allahu laakiin meel kasta ood marto ma aadaanaha bay dheen xataa haddaad badana qaado badda gala waan gelaynaa miqdaad dadkii marka hadallada qiimaha badan ku hadlay ee yidhi sidii reer banu israa'iil ay muuse ku dhaheen fadhab anta wa rabbuka faqaatilaa inahaa hunaa qaaciduun dhihi mayno ee soco nabi allow adoo allaha tala saaramayo annagana macaadaan dagaalka gelayna garabkaadaan nahay aad baa ugu farxay rasuulka calayhi salam cibaaradaas iyo kelimadaas ilan maalin waxaa jirta loo baahan yahay qofka in laga helo hadal go-aan ah oo qiimo leh oo mowqif fiican leh oo raganimo iyo dadanimo leh <clears throat> maalintaasuu galay <clears throat> almiqdaad ibnu ninkaas marka kaana xaliifan libani zuhra wa kaana biman shahida badra maca rasuuli illah annahu qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow ara'ayta waxaad ii sheegtaa in laqiitu rajula min alkufaar gaaladii mid kamid ah haddaan la kulma uma dakara mil xadiid leyl marka dagaalkaas la dagaalamayo ujeedada loo dagaalgalayo waa in la fahmaa jihaadku wuxuu leeyahy fiqi fiqigiisa in la fahmo oo minhaajkii nabiga iyo waddadiisii la mariyo sala allah aleyh wasalam nasriga iyo guushuna halkaa baa lagu heli wixii intaa ka baxsan ma ogolo jihaadku simbiraxa yar iyo dhaawac yar ooma adkaysan karo markii maalintii uxud wixii yaraa intii khilaafkaheyd la dhihi karo dadka qaar wax yar ahaaba muslimiinta oo guulaysatay in raggii difaaca ku jiray ama waardiga ahaa ay dhahaan aan qaniimada wax ka qaadano oon ciidankan gaalada la kicinayaan si aan wax ka erino hadal daahirkiisa laga yaabo inuuna culays weyn laakiin maadaama mukhaalafa noqotay oo nabigu uu yidhi haddaan adkaano iyo haddayna naga adkaadaba ha dhaqaaqina khilaafkaasi wuxuu keenay iyo burburkuu keenay in saxaabadii xataa ay isku dhacday dhexdoodii kuwoodii hore iyo kuwoodii dambe ibliis ka faa'iidaystay gaaladii dhabarjarin ku sameeyeen jab uu dhacay toddobaatan saxaabaha meeshaa lagu dilay khilaafkaasu ahaayo ilaahay uu ku eedeeyey kuna canaantay minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira qaar adduunya raadinaya inagu jira oo ujeeddadoodu aynan ahayn iclaa kalimat illaah iyo in la dagaalamo oo loo dhinto qaar adduunya raadin baa inagu jira baa layidhi iyo qaar aakhara raadinaya marka wax yaroo simirraxaa ma ogolo haddii waddadii saxda ahayd nabiga laga leexiyo calayhi salaatu wasalaam nasri nasri iyo guul la filan maayo ah markii laisweydiiyo la yihahdo maxaa loo guulaysan laayahay jawaabtu waa miduu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala uu ilaahay yidhi qul huwa min cindi anfusikum naftiinna un diba u laabta xaggaas weeye dhibaatadu qaala xadaana abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaana abu khalid اlaxmar sulayman bnu xayaan xaw xadaana abu kuray maxamed bn اlcala alhamdani waisxaaq bn ibrahim alxandali can abi mucaawiyata dariir kilaahuma can axmed sulayman can abi dibyaan abi dibyaan wasmhu xusein ibn jundab abu dhibyaan xusayn oo saada weeyaan uga waa saade can usaamata bnu zayd wa hada bn abi shayba sanadka xadiidkan lafdigiisa matnigiisa waxaa iska leh bn abi shayba sheekhu muslim ayaa iska waa dhaqankii lagu yaqaana muslim wa hada bn abi shayba qaala wuxuu yidhi bacaana qaalada marka waa usaama bnu zayd usaama bnu zayd ibnu xaariata bnu sharxbiil اlkalbi mawla rasuuli اllah wabnu mawlah ah, xibu rasuuli اllahi wabnu xibihi usaamahan zayd ibnu xaaria dhalay marka nabiga calayhi salaatu wasalaamna zaydkaas hoolihiisii buu ahaa aad buu u jeclaa usaamahan markaa hooyadiis umu ayman gabadh la dhihi jiray oo nabiga xabaaraysay oo gabdhihii nabiga calayh salaam dhaqaalayn jiray kamid ahayd markuu yaraa ayaa dhashay umu ayman wuxuu leeyay bacaanaa rasuulu llahi nabiga calayhi salaam baana diray fii sariyatin ciidan ilaalo ah sariyadu waa ciidanka weyn ee jeyshka ah midka ka yar ee habeenkii guuri sariya waxaa loogu magacaabay saryigu waa habeenkii oo la socdo subxaana aladii asra asraa bicabdihi leyla isruhu waa habeenkii oo la guureeyo oo la socda la dhahaa marka habeenkii bay guuraynayaan soconayaan maalintiina hawdki iyo meelay gelayaan taasaa sarye la dhahaa fasabaxnaa waxaan ku waabariisanay alxuraqaat nimankaa la yidhahdaa xuraqaat waa qabiil wey min juhayne reer juhayne qabiilka weyn ee juhayna qows ka tirsano xuraqaat la yidhaahdo yaan aroortii weeraray nabiguna sidaasuu ahaa calayh salaam aroortii buu geli jiray faadragtu rajula nin baan haleelay oo gaaladii kamida markay isku dhacay bay carareen nin baan gaaray buu yidhi faqaala markaasuu wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah markuu arkay warankii oo saaran fadacantuu markaasaan warankii tiimbiyeyoo ku duray fawaqaca fii nafsii naftaydii waxaa ku dhacay min dalika arrinkaas aan sameeyey xoogow baa ku dhacay oo laa ilaha ila allahudii maskaxdiisii bay ka dhawaaqaysaa fadakartuhu linabiy nabigaan u sheegay calayhi salaam halkan waxaad moodaa nabigaan u sheegay buu leeyahay riwaayo kalena waxay leedahay qofkii bashiirka ahaa ee guushii iyo muslimiinta waxay gaareen ka sheekeynaya nabiga u warramayay yaa yidhi usaamana ninkaasuu dilay laa ilaha illa allahu leh riwaayo kalena nabigaas su-aasha weydiiyo yidhi waryaha usaama waxaa miyaa jir intaba waa iskeenaysa in markaa uu ninkaasi warka keenay nabiga uu maqlay nabiga usaama uu la soo doontay usaamana uu nabiga su-aalo yidhi arrintaan sameeyey maxaa dhiba maxaa dhacay fadakartuhu linabiyi nabigaan u sheegay calayhi salaam hadduu i weydiiyey faqaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi aqaala laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu ma yidhi waqataltow deenna ma dishay intaa kusoo koob jawaabta su-aashu waxaa weeyaan jawaabtu waa inay waafaqsan tahay su-aasha lagu weydiin waxaa weeye aqaala laa ilaaha ila allah horta ma yidhi waqataltow adna ma dishay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah inamaa qaalahaa laa ilaaha ila allahdu wuxuu u yidhi khawfan ka cabsasho min assilaaxi hub uu ka cabsanayo hubkii uu arkay oo saaran marka meeluu ku baxsadoo kaluu waayey qaala nabigu wuxuu yidhi afalaa shaqaqta maxaad u jeexi weyday can qalbii qalbigiisa xataa taclama si aad u ogaato aqaalahaa inuu yidhi kelimadaasi sidaa aa sheegtay am laa iyo in kale bal qalbigiisa waxaa u jeexi weyday buyidhi waxaa lagu xidhay wuxuun awoodba u lahayn qalbiga hadduu jeexo dhiigunba ugu tegi macnawiyaadka qalbiga ku jira iyo xaqiiqada dhabta ah rabbi unbaa garanaya subxana wa tacaala marka adiguna xukun baad saartay wixii ninkaa asaga ka keenay laa ilaha ila allah famaa zaala yukariruhaa kama zuulin inuu ku celcelin calaya korkayga oo uu leeyahay ma isagoo laa ilaha ila allahu yidhi xataa tamanaytu waxaaman jeclaaday annii aslamtu inaan islaamo yowmaydin maalintaa war intii horeo dhan wixii uu soomeeyey oo jihaad iyo xaq iyo salaatukashay iyo cibaada waxaasoo dhan inta ebero laga soo qaado hadda uu muslim tawxiidsaday maxuu noqon weyday hadda qof islaamay oo gaalnimo ka soo islaamay oo deen alislaamu yajubu maa qabla wixii ka horreeyay islaamnimadaa baabi in la yidhaahdo maxaan u noqon waayey muslim dambaaba intaan noqon lahaa qaala wuxuu yidhi faqaala sacdu baa wuxuu yidhi wa ana wallaahi baan ku dhaartay saxaabigii sacad ahaa radia allaahu canhu sacad ibn abi waqaas baa wuxuu leeyahay wa ana wallaahi baan ku dhaartay laa aqtulu inaanan dilaynin muslimin qof muslima xataa yaqtulahu ilaa uu ka dilo dulbutayni ninkaas la yidhaahdo dulbutayn ninkaa caloosh caloole yani usaamu ujeedaa ninkaa hebel naanays booga dhigay dulbutayn caloolay yacni usaama usaamo ilaa uu ka dilo qof muslima anigana ma dilaayo ma usaama muslim dambe isku dili ma usaama laa ilaha illa allahu damba jiiri ma usaama arrintaa laga firi waa maya sidaasoo kale ana ahay buu yidhi qof muslima oo laa ilaha illa allahu yidhi isku taaban maayo meeshuu gaaray iyo wixii soo gaaray anigoo og qaala wuxuu yidhi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi alam yaqul illahu soo ilaahay ma dhihin waqaatiluuhum xataa laa takuna fitnatu wayakuna diinu kullahu lilah wayakuna diinu kulluhu lilah qaatiluuhum la dagaalama gaalada xataa laa takuuna fitna ilaa fitna aan laga helin shirki iyo kufri iyo gaalnimo wayakuuna diinu diintuna ahaado kullu dhamaanti lilahi ilahi u sugnaado soo aayaddaasaa ma aha maxaad u leedahay la dagaalami mahayo dadka hadday fitno keenaan miyaan lala dagaalamaynin waa xilligii dambe hadda fitantu ay dhacday ee muslimiintu ay isku maaratay simbirraxadeen ijtihaadaad kala duduwan fa qaala sacad baa wuxuu yidhi qad qaatalnaa waan dagaalanay xataa laa takuuna fitnatun ilaa fitne laga waayey jasiiratulcarab oo dhanba muwaxidiin muslimiin ay ka noqdeen oo islaamku uu ka baxay jasiiratulcarab oo meel walba uu gaaray sacdun waqaasna waad garanaysaayo saaxibulfutuuxaat ayuu ahaa meelo badan buu furay wa anta adigan iyo wa asxaabuka asxaabtaada turiiduuna waxaad doonaysaan an tuqaatiluu inaad dagaalantaan xataa takuuna fitna fitna ilaa ay ka imaataad rabtaa inaad dagaalantaan fitna ogayaal iyo dagaal ogayaal baad tihiin ma tihiin dad fitna la reebaya oo tawxiid ka dagaalamaaya ee rag iska celi iyo jabhadiye axzaab baa tihin axzaab baa tihin annagu waxaan u dagaalamnay tawxiidka ha kor noqdo islaamnimada ha faafo saasaan u dagaalamaya fitnada iyo shirkiga ha la waayo idinku laakiin fitna hururaysaan muslim isdagaalaya usoo dariishanaysa aayadda muslim isdagaalaya qaala xadaanaa yacquub dawraqi yacquub ibn ibraahim adawraqi min atisca buu ka mid yaha sagaalkii qaala xadaanaa hushaym ibnu bashiir wasid akhbaranaa xuseyn qala xadaanaa abu dibyaan wasmuhu ayda xuseyn qaala samictu usaam binu zayd bnu xaaria ibnu sharxbiil alkalbi yuxadiu asagoo warramaya qaala bacaanaa rasuulullah nabigaana diray calayhi salaam ila alxuraqa waa qabiil qaws ree xuraqa la yidhaahdo cadaa ah oo xarbiyiin ahaayoo min juhayna qabiilka weyn ah reer arbeena juhayna ka dhashay fa sabaxna alqowm qowmkii baan ku waabariisanay aroorti bay galeen inaa ida nalnaa bisaaxata qawmin inaa idaa nazalnaa bisaaxati qawmin fa saaa sabaaxu lmundiriin buu dhihi jiray nabig alay slam marka kuwaa beriisana qoof qolo codob oo la kari waayey kuwaasi waaga u baryey waa xun weeyaan waa xun baa u beriyey fahazamnaahum waan jabinay xuraqiyiintii walaxiqtu waxaan gaaray ana aniga iyo wa rajulu nin min alansaari ansaarti kamida rajula nin oo minhum ayaga kamida nin fuluulkii cararaya kamidahoo xuraqiyiintii ah ayaan gaaray falamaa qashaynaah markaan weeraray oo warmaha anagii ku daboolay qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah fakafa canhu lansaariyu ansaarigii waa ka joogsaday laa ilaha ila allahudaas wixii loo dagaalama inay tahay qofkiina afkiisa laga maqlay waa istaagay marka bareegu yuu reebay yuu qabtay wadacantuhu anigiibaa sii yaan ku dhuftay biruuxin walankaygi kama joojinine xataa qataltu ilaan ka diray qaala falamaa qadimnaa markaan soo galnay balaqa dalika nabiya warkii baa nabiga gaadhay calayh salaam loo sheegay faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa usaama aqataltahu ma dishay bacda bacdamaa qaala intuu yidhi laa ilaaha ila allah qaala qultu waxaan yaa rasuul allah inamaa kaana wuxuu ahaa oo keliya mutacawidan mid magan gelaya laa ilaha ila allah uu ku gabanayay qaala faqaala nabiga wuxuu yidhi aqataltuhu baan ku weydiiyey ka jawaab bacdamaa qaala intuu yidhi laa ilaha ila allah miyaad dishay qaala famaa zaala yukariruhaa wax allaala wixii cudurdaar iyo calaacal ahaa iyo ixtimaalaada o dhanba waa la tuuray saasaa ujeeday saasuu u waday saasuu u waday laa ilaha illa allah horta ma yidhi adna ma dishay xataa tamanaytu ilaan ka tamaniyey anii lam akun inaana noqonin ba aslamtu kii islaamay qabla dalika alyowm maalintan ka hor maxaad u islaamtay oo hadda un gaal soo islaamay adu noqon weyday si islaamnimadan ay wixii hore o dhan kaaga baabi'iso ayaan tamaniyeyii marka toobad nasuuxa ah iyo murug badan bay ku qabatay diyo ma la bixiyey kafaarase ma la bixiyey kuma cadda haddii marka ay yihiin xarbiyiin wixii la dagaalamayey qofkaa uu dilayna uu muslim yahay sida qur-aanka ku cad kafaaro un baa laga rabaa wax diyaa lagama rabo ah. kafaaro un baa laga rabaa waman qatala muuminan khaaan aayaddaas ka hadlaysay wain kaana min qowmin baynakum baynahu adaawa baynahu baynakum baynahum cadaawa fadiyatun maya aduwin lakum wahuwa muminun taas way waytaan ujeedo fataxriiru raqabatin muumina qola cadowa ah hadduu asaga ka dhashay isaga laakiin uu muumin yahay kafaaradii baa la rabaa cidqu raqaba iyo ninkaa karayna laba bilood inuu sooma laba bilood buu soomaya qof qof muslima dila oo aan addoon uu xoreeyo haynin laba bilood oo mutataabica ayuu soomayaa tawbatan min allah tawbatan min allah qala xadaana axmed bn xasan bn khiraashin qala xadaana camr ibn caasimi xadaana muctamir ibn sulayman qaala samictu abi yuxadiu ana khaalid alhbaj xadaثa can safaan bn muxrazin anahu xadaثa ana junda bnu cabdillaahi اlbajali bacaa wuxuu diray ilaa cascas bnu salm nin la yidhaha cascas bnu salaam dad u diray zabna fitnat zubayr zubayr ibn اlcawaam waktigii uu joogay ee fitnadu ay dhacday oo fitnadan isaga muuna wadenin saxaabi jaliil u ahaa waa lala beecooday laakiin niman baa la qabsaday beecadii iyo maxuu xukunkii dagaal baa dhacay baynahu wa bayna bani umaya faqaala wuxuu yidhi ijmac lii waxaad ii soo aruurisaa ninka dhahaya waa ninka la yidhaha jundab cascasa binu salaamuu diray waxaad iisoo is aruurisaa min ikhwaanika walaalaha xataa uxadiahum ilaa aan u sheekeeyo saaxiibada ayaa ardadii igu yar aan balxoogow xadiid u sheegeen fa bacaa rasuulan ilayhim rasuul buu u diray ilayhim xaggooda qof buu u diray warba soo aruura waxaana raba jundab binu cabdillahi albajali saxaabigaasi falama ijtamacuu markay soo kulmeen jaa jundabu jundab baa yimid wa calayhi asagoo korkiisa iyo madaxiisa uu yahay burnusun burnus asfaru oo jaallo ah burnuska waxaa la yidhahda waa koofiyadda khamiiska la socota koofiyadda iyo maasha madaxa lagu dado oo khamiiskeedana ku tolan ayaa la yidhaha burnus markay iswadatay maca khamiiska nimankan maqaaribada la yidhaahdo ayaa isticmaala almaqrib alcarabi maashaasoo cagaaruu qabaa ama jaalloah fa qaala markaasu wuxuu yidhi taxadatuu markuu fadhiistay xalqadii oo loo soo fadhiistay ayuu wuxuu yidhi taxadatuu wata wata bimaa kuntum wixii ahaadeen taxadauuna bihi waxaad ku sheekaysanayn horta sheekadiini yanaga kala goynine wata buu yidhi xataa daara alxadiidu ilaa ay sheekadii soo wareegto asaga la soo gaaro falamaa daara alxadiidu xadiidkii markuu u soo wareegay ilayhi asaga nin walba wax sheegay xasara alburnusa koofiyadii madaxa ugu diratay buu ka fayday can ra'si madaxiisuu ka fayday faqaala wuxuu yidhi inii aataytukum waanan ii imaaday walaa laadaas ha laysku hayaa maa naafiya calaa xaqiiqatiha mise waa sila ziyaada walaa uriidu mana doonaayo an ukhbirakum inaan inii sheego can nabiyikum nabiga inaan inaga waramo ma rabo markaa qaar baa waxay dhaheen laadaasi ma ahaa nafyi ee waa ziyaada marka walaa ubirukum e wa ukhbirukum can nabiyikum nabigiina baa inaga warramaya wayna jirtaa inay laadu ay ziyaado noqoto ya laa yaclam ahlu lkitaab oo kale wey ukhbirukum can nabiyikum qaarna waxay dhaheen maya ee marka hore wuxuu ka waday waa inii qisqisoon oo inagu cadin oo waa ina qalbi dhalaalin laakiin xadiid hadda inaan ii sheego ma rabo markii dambese waxaa usoo baxday inuu xadiid ku xoojiyay hadalladiisii marka waxa keenayana waxa weeyaan gadaalshan dambe xadiidka nabi buu ka hadlayaa haddii la yidhahdo nabi inagama waramayo iyo xadiidkan uu sheegay isku dhac khilaafka halkaas ku imaanaya mucaarada iyo muxuu ahaa isku dhaca marka haddii laada la anfiyana la tuurana wuu isqabanaya hadalku wa ukhbirukum can nabiyikum ina rasuula allahi bay noqon haddii kalena marka hor uu sidaas go'aansaday laakiin isbeddel baa ku dhacayoo gadaal buu ka raaciyey ina rasuul allah nabiga calayhi salaam bacaa wuxuu diray bactan ciidan min almuslimiina muslimiintii ka mida ilaa qowmin dad buu u diray min almushrikiina gaaladii ka mida wa inahum muslimiintii gaaladii iltaqow way kulmeen fakana rajulu ninbaa wuxuua min almushrikiina gaaladii ka mida idaa sha'a hadduuba doono an yaqsida inuu u qasto ilaa rajulin nin min almuslimiina ka mida qasada low intuu u qastuu faqataluu dilaya nin waxaa jira halaag ah oo gaaladii ka mida nin laba dhinku muslimiinta rabuu kala soo dhexbixi waa toogani waa shiishi waa la bixi halkaas ugu tegi waida rajula nin min almuslimiina ka mida yaa qasada asagiina u qastay aflatahu afladiisa nin muslimiinta ka mida ugagabaday markaasuu deena u qastay aflatahu fii xaali aflatihi xaalad uu ku sugan yahay afla iyo halmaan iyo baraarug la-aan meel kadaa ah, unbuu oga soo baxay qaala wuxuu yidhi wa kunaa waxaan ahayn nuxadau kuwana loogu sheekeeyo anahu ninka usaama binu zayd inuu yahay noogu sheekayn jiray ninkaa ku baxay ninka asaga ehe haflada iyo kadada ku helay falamaa rafaca alayhi sayfa seeftii markuu kor yeelay oo seeftii korkiisa ay fuushay gaalka qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah faqatalahu usaamana waa dila waa raaciyey fajaءa albashiiru mid bishaareen baa u yimid ila nabiyi nabiga calayhi salaam fasa'alahu wuxuu weydiiyey nabiga xaaladihi waxa dhacay guushay gaareen faakbarahu waa u sheegay in la guulaystay xataa akbarahu warkii wuxuu ugu daray khabara rajuli ninkii kayfa sanca wuxuu sameeyey usaam binu zayd baa nin laa ilaha illa lahu dilay ninkaana nin badan buuba ahaa laakiin laa ilaha illa lahu markuu yiri buu dilay fadacaahu nabiga calayh salaam usaamu u yeeray fasa'alah waa weydiiyey faqaal lima qatalta waa dishay miya ahaa lima qatalta maxaad u dishay qaala wuxuu ya rasuul allah awjaca fi lmuslimiina muslimiintii buu xanuujiyey ninkan isaga nin nacaba oo dagaalyahana oo dhib badan buu ahaa waqatala wuxuu qabaayo dilay fulanan hebel wa fulanan hebel saxaabadii shahiiday buu tiriyo hebel iyo hebel iyo hebel ninka gacantiisa ayuu ku dhintay igu dhinteen wasamaa lahu nafaran koox buu magacaabay wa inii xamaltu calayhi waan weeraray falamaa ra'a sayfa markuu seefta arkay lamacaankeediiyo bariiqeedii iftiinkeedii yuu qaala yidhi laa ilaha ila allah seefka carar wey qaala rasuulullahi sal ly slam baa wuxuu yidhi aqataltahu ma dishay albaabkaas inuu furmaba lama rababa laa ilaha ila allahu in lagu xadgudbo oo la fududaysto oo laa ilaha illa allahu qofle haddii la dilo marka maxaa la difaacaya waxaa la difaacaya maxay ta markii laa ilaha illa allahudi loo soo dhigto oo muslimiinta dib loo gumaadoo loo laayo waxa la difaaci maxay tahay marka aqataltahu ma dishay horta qaala nacam haa buu yidhi qaala fakayfa tasnacu maxaad ku samayn bilaa ilaaha ila allahu maxaad ku samayn idaa jaaad markay timaado yowma alqiyaama maalinta qiyaamo way imaan ayadoo doodayse qaala wuxuu yidhi usaama yaa rasuul allah istakfir lii dembi dhaaf ilahay ii weydii qaala wakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah maxaad ku samaynaysaa idaa jaaad yowma alqiyama markay timaado qaala fajacala laa yaziiduhu nabiga kamaba ziyaadinayo calaa an yaquula inuu yidhahdo kayfa tasnacu bi laa ilaha ila allah maxaad ku samayn ida jaad yowma alqiyaama waa ku celceliyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka in laska fududaysto oo si fudud la yidhahdo deena kan waa gaal ama ma ahe muxuuha dhiiggiisa waa ii bannaan yahay qabaa'ilka hadda waxayba bilaabeenba haddiiba isku dhacaan qabiil kale inayba xalaashadaan oo dhahaan gaalo wey oo lagu tacbiyeeyo shuftadii iyo jabhadii lagu tacbiyeeyo oo lagu dhiirigeliyo oo lagu abaabulo waxaad la dagaalamaysaan hortaagantihiin gaalo weeyaan way inay bannaan tahay la yidhaahdo oo qofku asaga ku qanacsanba inay u bannaantahay dhiigga wax dilo marka tanaa kasii xunoo kufri weeyaan qabla alqatli intuun wax dilin buuba gaaloobayaaba liannahu istaxalla bishayin macluum min addiini bidaruura calaa taxriimihi shay la ogyahay kabiira min alkabaa'ir ah oo kufri iyo shirki lagu xujisiyey oo dil muslim la dilay ayuu xalaashaday o way bannaanta way bannaanta baabu qowli nabiyi sala allahu alay wasalam hadalkii nabiga uu yidhi man xamala calayna silaax qofkii hub noo qaata falaysa mina naga mid ma aha muslimiinta ninkii hub u samaysta oo la reebel aan iskaga celinno ummadda nabi maxamed ka mid maha sala allah alay wasalam sufyaan ibnu cuyeyna waa diidi jiray in la ta'wiiliya xadiidkan man xamala calayna silaax falaysa mina fii hadyina wa dariiqatina wa siiratina in la yidhahdo waa diidi jiray bisa maa taquuluun buu dhihi jiray ka daaya ha falaysa mina u daaya dhiiggiisa muslimiinta soomuna banaysan ha muslimiinta ka maaha qaala xadaanii zuhayr bnu xarb wa maxamed bn muhana alcanas abu muusa qaala xadaana yaxya huwa alqataan xa xadaana abubakr bin abi shayba xadaana abu usama wabnu numayr kulluhum dhammaantood can cubaydillahi can naafic can ibni cumara can inabiy sala allah alay slam xaa waxadaana yaxya ibnu yaxya walafdulah qaala qara'tu cala malik baan ku dul akriyay can naafic isagoo ka warinayo can ibni cumar cabdullahi bni cumar ana nabiya sala allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi man xamala calayna ummat muxamed ummat muxamed sala allah alay wasalam ummat lijaaba ninkii hub u qaata asilaaxa hub falaysa mina naga mid maaha buyu nabi sala allah alay wasalam waa ficil gaalo muslim ee gaaloon baa ahay arrintu aheyd lakiin muslimin hum isku qaato macnaha waxay ka dhigan tahay safki gaaladaa soo gashay laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdin oo kale wey xadaana abubakr bin abi shayba bnu numayr qaala xadaana muscab huwa bnu miqdaam qaala xadaana cikrimata bnu camaar can iyaas bnu salamata can abihi salamata bn akwac min shujcaani saxaaba ayuu ka mid ahaa salama bin akwac radia allahu canhu can inabiy sala allah alay wasalam qala nabig wuxuu man salla calayna sayfa seef ninkii noola baxa falaysa mina naga mid maaha buu nabi sala allah alay wasalam seeftaa galkeeda waa inay ku jirto oo qoladii loogu talagalay iyo dadkii loogu talagalay waxaanayna loola bixin xadaana abubakr bn abi shayba wcabdاllahi bn barad اlashcariy wa abu kurayb mxamed qaluu xadaana abu usama xamaad can burayt can abi burdata wasmhu caamir can abi musa alashcariy cabdاllahi bn qays abiwe can الnabiyi salى اlahu alيه waslm qaala man xamala calayna silaax qofkii hub noo qaata falaysa mina naga mid maaha bu nabi sal la alيه waslm baaba qowli nabi sal sl man qashana qofkiina khayaamana falaysa mina naga mid maaha qofkii muslimiinta khayaamo ku wada iyo dhabarjabin iyo dimindaame iyo shar uun ku dhex wada kuwa qofkaan isagana waa la anfiyey axaadiista waciidkay ka mid tahay hadduu banaystana waa ku gaaloobayaa haddii kale waxaa weeyaan cuquubadaasi iyo waciidkaasi ayuuyaa dul saaran dul saaran in loo cadaabo loo ciqaabo wuu mutaystay qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana yacquub huwa bn cabdiraxman alqari waxadaana abu laxwas maxamed bnu xayaan qala xadaana ibn abi xaazimi kilahuma can suhayl bn abi salix isamaan can abiihi abu salix an abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alay wasalam qaal man xamala calayna silaax qofka hub noo qaata falaysa mina nagamid maaha ninkii nala dhaco oo labsimita la dagaala lama laha soo maarta hub buu qaatay waa la aruursanaya hubkii hubkii waa la aruursanaya dhibaatada jirtayna kamid tahay ogaateeda lahaada dhibka jiray kamid tahay hub aruursigu waxa weeyaan wax jira waay waa wax jira oo beryahan dambe dhulkan oo baangad unbaa hadda shaqayn jirta hadda kahor baangada iyo burka iyo ushaa socon jirtay hadda laakiin xabad qiiqaysa ayaa la wataa oo la aruursanaya arrintaa haddaan laga hortegin oo laga hadlinna meel fog baa laga raadinaya khatarteeda weylada meel uu soo galay meel baalkaa uu soo galayna khayr ma yaallo khayr ma yaallo xataa haddii hadda wax loo soo samaysto way ogaan doonaan ma ogee kuwa samaysanaya kusoo noqon doonaan shufta qori qaatay dilla-aan iyo boob-la-aan iyo dhac la-aan iyo wax fuulid la-aan ma joogayo ah, aabbiyo hooyana hadhow ma garanayo marka waa arrin khatarteeda leh man xamala calayna silaax falaysa mina waman qashara qofkiina khayaaman falaysa mina naga mid maaha waxadaana yaxya bnu ayuba qutayba bnu xujr jamiica can ismaaciil bni jacfar qaala ibn ayub wuxuu yihi xadaana ismaaciil qaala akhbarani alcala can abihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah aleyh wasalam mara calaa subratin wuxuu soo maray nabiga calayh salaam calaa subra subradu waa karoor raashin meel lagu aruuriye weeyo meel yaalla subratu dacaam karoor raashin ah ayuu nabiga soo maray oo intii weel iyo gool iyo wax loo dhigay iska tuuran meelaha qaar waad arkaysa raashinka intii teemba loo dhigo ayaa laku tuuraya markaasaa lamiisi oo la qaybsano saa lagu isticmaali fa adkhala wuxuu geliyey nabigu yaddahu gacantiisa fiiha subradiibuu gacantisaa u geliyey nabiga alayh salaam faruusaa u geliyey fa waxay gaadhay asaabicuhu farihiisii nabiga calayh salaam balalan qoyaan farihii guusaa u geliyeen qoyaan intan koronba ilanya kawraxday ee hoosta qoyaan baa weli ku jira faqaala nabigu wuxuu yidhi maa yaa saaxiba acaam waa maa qoyaankan ninkan cuntada iska lahow qaala wuxuu yidhi asaabatu samaa xoogow roob iyo xagaayaa ku da'day yaa rasuula rasuul allow qaala nabigu wuxuu yidhi afalaa jacaltahu maxaad u yeeli weyday qoyaankan fowqa acaami cuntadan korkiisa kay yaraahu naas say dadka iskaga arkaan man hasha xukun baa la saaray man hasha ninkii khiyaamo la yimaado falaysa minii iga mid maaha buu nabiga sala allah aleh wasalam oo alaabtaadii inaad uusxabaasho ood korka korana aad wax quruxsan ka saarto hoosta hoosena ay ka xun tahay inaad kaafayso inaad wixii isaga lama ogolo falaysa minii naga mid maaha in loo cusboonaysiiyo taariikhda oo warqad cusub iyo stiikar cusub lagu dhajiyo waxaasoo dhanba qishiga iyo khiyaamadii ka mid tahay man qasha falaysa minii ayuu nabiga alayh isalaatu wasalaam leanna raashinkan markuu yahay raashin qoyan kiiladiisi way cuslaan markaad kiilo qaadato raashinkii ah hadhow nuskiinay noqon markay angegto markay angegto ilan wixii waa baranayaae marka halkaasi khiyaamadaasa ku jirta bacdu taxriimi darbilkhuduudi dhafooraha in layska garaaco markay musiibo dhacdo washaqil juyuubi jaababka la jeexjeexo wa ducaa lagu dhadhawaaqo bidacwa aljaahiliya wixii jaahiliyada qablaislaam ay ku dhawaaqi jireen oo ay dhihi jireen qofkaasaa noo ahaa tiir noo ahaa buura ku tiirsanno oo jabalka anagii buu ahaayo xaggeen aadana waa halaagsamaynaa waxyaalahaas oo dhan waa xaaraam markay musiibo dhacdo waxaa la rabaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun iyo in lagu sabro bes haddii kale waxay noqonaysaa haddii ficilba la muujiyo in ilaahay lala dagaalamayo subxaana wa tacaala qof cadhaysan oo tabar iyo taag waayo wey oo ilahay meelu ka gaadhala qal xadana yaxya bnu yaxya qaal abarana abu muaawiyata xa waxadaana abu bakr bn abi shayba qaal xadaana abu mucaawiya waki xa waxadaana ibnu numayr moxamed bn cabdilahi qaal xadaana abi jamiican an axmed sulayman can cabdillahi bni murata can masruuq bn ljdaci can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu yidhi laysa mina naga mid maaha man qof ikay musiibo ku dhacdo daraba lkhuduuda dhafooraa iska garaaca dad waxaa jira isku kacay marku wax yar caroodaba isagabaa istumi ama lxumo meeshuu ka gaahay marka dadka markay musiibo ku dhacdo dhafooraa iska garaacaya madaxa iska garaaci aw shaqa aljuyuuba ama jeebabka jeexjeexi oo marihiisa ku dhaqaaqi aw dacaa dhawaaqaya bidacwa aljaahiliya wixii laa ilaha illa markii qofka muslimkaa ah ee laga rabay oo inaa lilahi wa inaa ilay raajicuuna waxaan ahayn oo jaahiliya aadi sabir baa la rabay iyo inuu yidhaahdo ilaah musiibadaasi naga ajirsiiy wax ka khayr badan noogu bedel iyo inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun marka horeba ilaahay baa kulahaa lahaa asaga unbaana loo noqon wax walbaba xaggiisa u laabanaya hada xadiidu yaxya ama ibnu numayr abu bakr faqaala washaa wadaa dharkiisa jijaa wadacaa biayri alin alif laaan aw awdaas awdaasu ka hadlaya aw awdaas ma ahe wadacaa oo shaki lahayn qala xadaana cثman bn abi shayba qala xadaana jariir bn cabdilxamid xaw xadaana isxaaq bn ibrahim ali bn khashrm qaala xadaana ciisa bn yunus ibn abi isxaaq الsabeyci jamiican can acmash sulayman bn mihraan bhada isnaadi waqaala washaqa wadaca biduna aw qala xadaana xakam bnu musa alqandari qala xadaana yaxya bnu xamzata can cabdiraxman bn yaziid bn jaabir an alqaasim bn bukaymarata xadaa qaala xadaana abu burdata bn abi muusa qaala wuxuu yihi abu burdaas wajica waxaa xanuunsaday abu muusa aabihi wey abu muusa alashcari ayaa xanuunsaday wajacan xanuun faqushiya caleyh waa la miyir daboolay xiski baa ka tegay iyo caqligii iyo dareenkii waa miyir beelay xanuunkii dartiis wa ra'su madaxiisuna fii xajri imra'atin haweenay dhabteed buu ku jiifaa min ahlihi reerkiisii ka mida ah, waa islaantiisii ayuu dhabta kaga jiifaa fa imra'atun haweeney min ahliyaa dhawaaqde xaaskiisii ka mida ah dhawaaqdoo qayliday oo hoogeyaysatay sida haweenka lagu yaqaano inta badan haweenka weeyaan lagama karo haween fara badan buu nabigu intuu iskugu yeedhay oo u muxaadareeyey yuu bayco la galay inaynan ooyeynin markay musiibo ku dhacdo saddex haweeno besaha ka soo baxay intii kale waa wada ooyeen marka fasaaxat imra'atun min ahlihi falam yastadic ma karin an yarudda calayha inuu radiyo shay an wax munkarkan iyo qayladan waa lama ogola waa xaaraane iga aamus iyo hawooyinna waa kari waayo waaba nin isagaba suulsanba falamaa afaaqa markuu miirsaday qaala wuxuu yidhi ana bari'un waxaa beri ka ahay mimaa qofkii uu beriha ka beri noqday minhu man kuwa rasuulullah rasuulka ilaahay qofkuu ka beri noqday beri baan ka ahay fa ina rasuul allah rasuulka calayhi salaam beri'a wuxuu ka beri noqday min asaaliqa midda dhawaaqa dheer ee qayrida musiibo markay dhacdo waalxaaliqata timaha xiirta washaaqa midda jeexjeexda alxaaliqa midda timaha iska xiirta washaaqa dharka iska jeexjeexda intaba nabiga beri buu ka yahay ana beri baan ka ahay irinta ka baxa wey maanaha waaba furayba islaamtaada beri baan ka ahay hadaa maxaa meesha u yaalla way tagtay dayib asaaliqa waa midda dhawaaqa dhawaaqdee qayrida wey meelaha qaar dhaqamada qaar waaba lasoo kiraystaaba haween qayriya oo meydka si fiican ugu ooya wadamada meelaha qaar waxaan xasuustaa meelaha qaar dad dega qof baa dhintay baa la dhihi oo meel kaleoo qaryo kale degan yihiin ku dhintayoo dad baa haween baa issoo aruursanoo dhihi aan gaarraho soo tacsiyeenno maantao dhan baa lasoo laafiyeen oo lasoo sheekeen oo lawada qosli oo la kaftami oo la manqixi markii lasoo dhawaado reerkii loo soo dhawaado yaa lale heblay adaa carab eh, eh, dheere oo carab eh, mxuu ahaa xildhihi jiray ya mudlade baa ku dhufa ku dhufa la dhihi markaasi deena luuqa luuqayn waa noo imaan doonta rinna la dhaha wlwaqay ku dhufanaysaa kuwa kalena waa u jiibinayaan markaas waa dadkii maantoon iska soo qoslaayay alsaaliqa walxaaliqa washaaqa marka qaar la kiraysto oo nooy la yidhaahdo oo si fiican ninkan in la jecel yahay oo lasoo kiraysta way jireen waa mid ay dhahaan laysat naayixatu almustaajara ka naayixati thukla midaan lasoo kiraystay iyo mid ilmaheedii uu dhintay oo gablantay isku oohin maaha isku oohin maaha midda qalbigay ka ooy middana carabkay ka ooyeysaa qala xadaana cabd bn xumayd waisxaaq bn mansuur qaala abarana jacfar bn cawn abarana abu umaysin qaala samictu aba sakrata yadkuru isagoo sheegay can cabdiraxmaan bn yaziid bn abi burdata bn abi muusa qaala waxay yidhaahdeen uqmiya calaa abi muusa baa lamiyir daboolay wa aqbalat imraatu wax islaantiisii baa soo qaabishay ummi cabdilaahi ahayd tasiixu iyadoo qayliyo weliba qaylo keliya meahee birinnatin luqaluuqayn sawtkii bay ku luuqaluuqaynaysaa rinnadu waxa weeyaan waa sawt rafcu sawti maca tarjiicihi wa tardiidihi soodkii bay tarjiic ku samaynaysaa way ku luuquluuqaynaysaa qaaq bay leedahay qaalaa waxay dhaheen labadii raawi uma afaaqa waa miirsaday abu muusa qaala alam taclamii buu yidhi abu muusa soo maadan ogeyn wa kaana yuxadiu hadda ka hor buu u sheegi jiray awa tarbiyadii inta aan ku bari jiray ana rasuulala nabiga alay slam qaala inuu yidhi ana bari'un waxaan beri ka ahay miman xalaqa qofkii markii musiibo ku dhacda timaha iska tifa oo iska xiira wa salaqa dhawaaqo qayliya wa kharaqa dharka iska waana kuu sheegay hadda ka horo cilmi baad u leedahay jahli kuma hayo beri baana kaa haysa u yidhi xadaana cabdullah bnu muiicin qaal xadaana hushaym can xusayn can ciyaad alashcariy can imraati abi muusa can abi musa alashcariy can nabiy sala allah alay slam xaa waxadaanii xajaaj bnu shaacirin qaal xadaana cabdusamad bn cabdilwaarihin qaal xadaanii abi cabdilwaarih qaal xadaana daawuud yani bn abi hindin qaal xadaana caasim bnu sulaymaan can safan bn muxrisin can abi muusa can nabiy xaa waxadaana alxasan bnu caliy alxulwani qaal xadaana cabdusamadin qaal ahbarana shucba can cabdilmalik ibni cumayrin can rabciy ibni xiraashin can abi muusa can inabiy bi hada alxadiidi isku soo aruur waxaasoo dhan mutaabaco wey hayra ana fi xadiidi ciyaad alashcari qaal laysa mina buy walam yaqul bari'a soo nabiga ma dhihin laysa mina miman xaraqa wasaraqa wakharaqa saasuu yiri intaas ku kala duwan yihin baabu wuxuu ku saabsan yahay bayaan aladi aw khiladi taxriimi namiima namiimada xaaraamnimadeeda la adkeeyey aad loo sii adkeeyey intay xaaraam tahay iyo haddana tahay muqallad xaaraan la adkeeyey oo kabiira min alkabaa'ir ayay ka mid tahy in dadka laisku diraa la dhahaa namiimadu naqliq kalaamu nnaas bacduhum bacda calaa wajhi bacduhum ilaa bacd calaa wajhi alifsaad dadkaad warka u kala qaadi inay isku fasahaadaan oo kala dhintaan oo lakala dhinto oo dadkii ay isnacaan ujeeddada intaa weeyaan marka waa qofkaa shariir wey qofka ugu shar badan dadku ka mid yahay ummadda muslimiinta mar walba maqaasida shareecada waxaa ka mid a ah in laisku soo aruuriyo oo midnimadii iyo ukhuwadii iyo walaalnimadii iyo laga taliyo wixii marka kala daadinta iyo isku dirka ka shaqeeya qofkaasi waa kabiira min alkabaa'ir dembi weynoo lagu naargalo ayuu la yimid dembi weyn la yimid waxay dhahaan waa been soomaalida markay wax ka hadlayaan been waxay dhahaan run runtaada waa run waxaasa runtaada waa run ya waxaasay dhahaan wax foolxun bay ku sheegaan soo saa maa waka yani run aan loo baahnayn baa jirta run xaaraanaa jirta run lagu naargalaa jirta warka ninkan inta soo qaado sidiisa isagoo waxba aada ku darin yaa kaa u geynaysa waa run warkii laakiin runta yaa u baahan run wax fasahaadinaysa weeyaanoo niqasad xume niyad xumo la socota wey lama baahna mid kamida ayada ah bale cagsigeeda runtaa waxaa ka fiican been baa ka fiican beenta oo wax ku islaaxinayso oo labada qof u kala dabqaado adoo been ku hadlaayo maslaxada isku soo jiido taasaa ajir iyo habaab laga helaa oo nabigeenna sala allah aleh wasalam beenaha masaalixda iyo mxuu ahaa wanaaga lagu helayo beentaasi waa ka soo reebay midda muxaramkeed ah, inkastoo ay fiican tahay tawriye iyo sarbeeb iyo intaa isticmaali karto laakiin haddii hataa aad ka maarmi weydo beentii inaad aad ku maslaxayso dadki waa ku banaantay waa ku bannaantay dhowrkii beenee lasoo reebay kamidhay ay ka mid tahay islaax daat albayn xadiidu rajuli liimraatihi ninka naagtiisa u sheekeenayo oo waan jeclahay oo dadka o dhan adigaan kaa jeclahay mana jirto waa laga yaaba boqol kiiba konton meelaha inuu yahay boqol boqol buu ka dhigtay u buuxsaday iyaduu rabaa inuu ku dajiyo ku qanciyo oy moraalkeeda maskaxdeeda degto oy si fican u shaqayso oo ay fahanto marka taasna waa ayadana waa la ogolyahay reerkii baa ilan ku deganaani oo khilaafkii baa ku baabi'i oo midnimadii iyo wii'aamkii baa lagu heli ta kale saddexaadna maxay ahayd fi lxarbi sameen alxarbu khudca dagaalka iyo taati kala dagaalka iyadana waa la ogolyaha beenta wixii marka sidaa tahay oo beentiba halkaas ay marayso in run baan sheegaya aad tiraahdo dad u kala qaado war qofka asagaa namaan baa la dhahaa nabigana wuxuu ku tilmaamay calayh salaam alxaaliqa laa aquulu taxliqu shacra walaakinaha taxliqu diin buu yidhi tii xiiraysay weeyaan mid midab ma dhahayo timahay xiiri ee diintay xiiri isku dirku diin xiir wey diintoo la gowracayo wey maxaa yeele diin midnimadii iyo walaalihii sufuuftoodii oo kala jajabay meeshaasi dhaawac diineed baa yimid waxadaanii shaybaan binu faruuqa wa cabdullahi binu moxamed binu asmaa dubaci qala xadaana mahdiy wahuwa ibnu maymuun qaala xadaana wasil axdab can abi wail shaqiiq can xudayfata bn lyamaan anahu balaqahu waxaa soo gaaray ana rajula nin yanimu lxadiida sheekada inuu naqliyo oo dad kale uu wararka u qaado faqaala xudayfatu wuxuu yidhi samictu rasuul allah nabiga alayh salaam baa noqono yaquulu laa yadkulu janna ma galo namaam isku dire janna ma galo namaamka marra waxaa weeye laba qof iskuu geen marra dawladda iyo sultada iyo dadkii kaasaa usii darano jaajuusna waa la dhahaa namaamna wuu isku dirana wuu noqon laa yadkhulu jannata namaam ayuu nabi sala la alay slam yiri ma galo janno soo maarta xataa haddii la yidhaahdo dukuul awali iyo kada la yidhaahdo kabiira inuu yahay kabaa'irta kamida qofkaana khatar uu ku jiro naar inuu galana uu mudan yahay mar laga soo saaraba waxaa weeyaan ku filan inay tahay waciid daran oo shadiid ah qaala xadaanaa cali bnu xujrin sacdiyi waisxaaq bin ibrahim qaala isxaaq akhbaranaa jariir can mansuur can ibrahim can hamaam bn xaariin qaal kaana rajulu nin baa wuxuua yanqulu xadiia wararkuu naqlin jiray ila lamiiri madaxda weligeed bay jiri jirtay jaajuus madaxda wax ugeeya wararka ugeeya oo halkaa wax kaga raadiya way jiri jirtay weligeedo min qadiimi zamani wa xadiiihi way jiri jirtay ruufiyan wey ninkii si kale oo weji iyo sumcad iyo sharaf wax kaga helo ma hayo wuxuu rabaa inuu marka wararka usoo aruuriyo xalay waxaasaa dhacay shirkaasaa la galay waxaasaa la sameeyey hebel buu yuu la socdaa hebel buu ka hor imaaday hebel baa kulahaa waxa la wada haddana waxaa la samaystayba waxaa la samaystay bahallo telefoonna ah iyo wasaa'il cajiib ah oo wax allaala wixii dhaco dhanba duubaya oo saa loola wareegaya saa loola wareegaya miduu nabiga sheegay way sala allah aleyh wasalam markii habeenkii la tusay dadkii la cadaabaya faraha badnaa kala duduwanaa qofka waxbaa lagu cadaabaya ku waxaa ka mid aha afka intii la qabto oo laga geliyo seef lagaga jeexo qadaadka la geen haddana halkaa kale jeeexi tan kale la jeexi kale la jeexi inta tan lagu maqan yahay tan sii bogsani markii la weydiiyey nabig alayh salaam wuxuu yidhi waa midka beenta intuu faafiyo aafaaqda iyo adduunka ay wada gaadhi waqtigaas de wixii adduunka gaaro wuxuu ahaa inay bilo dhowrkoo bilood iyo sanad lasii socdo muu ahaa oo fardo loo qaato oo waqti dheer lagu bixiyo hadda laakiin daqiiqad wax ka yar iyo adduunka o dhan wada gaari marka xaalad fitnaha ku jira ogaada kaana rajulu yanqulu xadiia warkuu naqlin jiray ila amiiri madaxda fakunaa waxaanan juluusan fi lmasjid masaajidkaan fafadhinay xudayfa bnu yamaan xalqadiisii faqaala qowmu qoomkii baa waxay yidhaahdeen hada minman yanqulu lxadiida ila alamiir waa ka dhaxay mar rabaan ilen waaka waaka may dheen miman weeyaan buu kamid yahay yanqulu xadiia warka dadka naqliya ilaalamiiri madaxda u naqliya ayuu kamid yahay xertuna kamid yahay ardada dalabatulcilmiga ee xalqada fadhidu kamid yahay waa la iktishaafay warkiisii waxa la socdo waxaa la ogaaday inuu yahay ninka wararka qaada war xungees inuu yahay baa la ogaaday halkaasay ka gashay baashi qaala fa jaa faqaala xudayfa oo loo sheegay baa kor u qaaday samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul laa yadkhulu janata qataat alqataat huwa namaam janno ma galo qofka namaamka ee wararka naqliya wararka gudbiya janno ma galo isagaasaa wada maqashiinaya xadiidka qala xaddaana abubakr bin abi shayba qala xaddaana abu mucaawiya wakiic can acmash xaw xaddaana min jabir xaari tamiimi walafdu lah akhbarana ibnu mushirin an acmash can ibrahim can hamaam bn xariin qaala kunaa juluusan waxaan fadhinay maca xudayfata fi lmasjid masaajidkan fadhiday fa ja'a rajulu nin baa yimid xataa jalasa ilaynaa ilaa uunala fadhiistay faqiila lixudayfa waxaa lagu yidhi ila isaga dadka kama fogaanayo dadkaaba loo soo dirayba meelaha laiskugu imaaday iyo masaajidda iyo howlahaasa laga dhex shaqaystaa oo nin walba meel baa lagu taajgareen oo uu ku xilsaaran yahay wax jira wey arrintaas marka faqiila lixudayfa waxaa lagu yidhi ina hada yarfacu faqaala xudayfa wuxuu yidhi iraadatan isagoo dooni an yusmicahu ninkan inuu maqashiiyo samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam baa noqola yaquulu le laa yadkhulu janna janna ma galo qataatun namaam iyo war naqliye wararka dadka naqliya janna ma galayaan xadiidka asagu marka kor uu qaado maqashiinaya hadda waa qofkii markaas muslima inuu toobad keeno oo wixii iska dhaafo oo iska yaa laga yaaba qofkii laakiin qalbigiisa uu raan ku dhacay madoobaaday iimaanka laga qaaday halkaasba risqigiisa keliya adduunkii afartiisi gees ee arsaaqadu ay ka socotay samadiina u fureed intaasoo dhanba intii laga soo xidhxidhay inuu intaa uun ka ruufiyaaneeyo wax ka raadsado uun qalbigiisii gala oo isku qanciyey la kari maayo la kari maayo laakiin meel baa lagu kala bixi doonaa ilahi subxana wa taala hortiisa baabu bayaani kiiladi taxriimi isbaali liizaar iisaarka iyo hoosguntiga in la raariciyo xaaraannimadeeda lasii adkeeyey walmani iyo in la galladaysto oo mani iyo mana sheegasho la samay bilcatiya wixii la bixiyey in la sheegsheego waxaasaan ku siiyey la yihahdo wa tanfiiqi silcati badeecada in lagu bixiyo bilxilfi aw bilxalifi xalifi dhaar badeecadaadii ood aad markaa aad tarwiijiso ood been iyo dhaar aad tirado aniga intaa kuso goda waa fiicantaha waa kada ayaduna kabaairtii kamid tahay wa bayaani alaaati aladiina saddexdii baa la caddaynaya laa yukalimuhum allahu ilahay uuna la hadli doonin yowma alqiyaama maalinta qiyaamo walaa yandur ilayhi uuna naxariis ku fiirin doonin walaa yusakiihim uuna dhaafi doonin dembigooda walahum weliba ay leeyihiin cadaabun cadaabkaasoo aliimu xanuujiya saddexdaasna waa la sheegi doonaa qof walba saddexdaa iska ilaaliya marka xadaana abubakr bn abi shayba wmaxamed bn muhana alcanaza abu muusa bn bashaar qaluu xadaana maxamed bn jacfar qundar can shucba can caliy bni mudrikin can abi zurcata can kharasha ibn xor can abi dar algifaari radi allahu canhu arda can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala nabigu wuxuu yihi alaaatu saddex qolo laa yukalimuhum allahu ilahay lama hadli doono yowma alqiyama maalinta qiyama hadal oo wax u taraaya oo naxariis wata meesha awliyada iyo saalixiinta lala hadli ee malaa'igta loo soo diri ee la salaami salaamin qawla min rabbi raxiim ilahayna uu salaami ayagu salaam iyo hadal midna ma helayaan waa loo cadhaysan yihi walaa yanduru ilayhim ilaahay ma fiirinaayo walaa yusakiihim dembigoodana dhaafi mahayo walahum haddaan dembigooda la dhaafin waxay leeyihiin cadaabun cadaabkaas aliimun xanuujiya qaala wuxuu yidhi faqara'ahaa rasuulu llah waa ku celceliyey nabiga alaaa miraari saddex jeer qaala abudar baa wuxuu yidhi khaabu kuwa waa hoogeen wakhasiruu waa khasaareene man hum yaa rasuul allah waa kuwa kuwaas ayaga ah saddexdaa la iskugu daray laa yukalimuhum llah walaa yanduru ilay walaa yuzakiim deena naar lagu khatibay waa kuwaba qaala nabi wuxuu yidhi almusbil midka maradiisa raaraciya ismaalka ragga marka laga hadlaayo sarwaal iyo khamiis iyo macawis xagga hoose anqawyaha wixii ka hooseeya isbaal baa la dhahaa waa lagu naar galaa maa asfala min alkacbayni fa fi naar naar baa lagu galaa ama kibir ha kaa ahaato iyo shaafeertan iyo ka ahaanin haddaayo maradaada halkaa ku samaysan tahay wixii markaa hoos kaaga dhacood kor usoo qabato waa gaar laakiin marka horeod khamiiska sabaysanaysayba halkaas yaa ku talatay sarwaalkii baa lagu talagashay james kaa dheer baad xeratay oo marka hore baad ogtay inuu kaa dheer yahay waxaasoo dhan waxaa wey fafinnaari bay soo gelayaan haddii shaafeertan iyo kibir iyo santaag iyo inaad isweyreynayso oo sifadii ilaahay uu lahaa ee kibirkaa aad qaadato ay la socotona waxaa weeyaan saddexda iskugu darayaa ah. laa yukalimuhum walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim wlmanaanu manaanka way midka labaadna midka galla badan waxaasaan ku taray waxaasaan ku qabtay waxaasaan sameeyey wax alla wuxuu sameeyey wuu sheegaya wax ilahay hortiisa u yaalla ka aad ma jirto isaguna sadaqada waxyaalaha buriya waxaa ka mid a ah, alman waaladaa in lala sheegsheego iyo in qofka lagu dhibo marka la siinaayo wlmunafiqu wey midka saddexaad ka bixin silcatahu badeecadiisa wuxuu ku bixini bilxalifi lkaadib si ay u baxdo oo looga gato dhaar beenoo ku dhaaranaya wallahi baan intaa kusoo gaday wallahi mee hebel baan ka keenay marada waa fiican tahay wallahi wallahi wallahidaas ku wadaya marka waxyaalaha fujuurka kebay kamid tahay uu nabiga xataa uu yidhi yaa macshar altujaar ah, markuu la hadlaayo yani qiyaamaha waxay imaan doonaan ayagoo fujaarah kuwa noocaas oo kale ah ilaa qofkii dee toobad keena oo fa shuubu waa kii dhihi jiray xoolihiina iyo tijaaradiina shuubuu bisadaqa sadaqada ku barxa wax baa dhace suuqa ka dhace saddexdaas markaa cuquubadaas weyn baa la dul saaray isbaalkaasna waa jiraa oo wax faafay buu noqday dhalinyarada waa ku faafay maanta danna kama galaan marka in laiska ilaaliyo weeyaan waa kabiira min alkaba'ir waxadaana abubakr bn khalaad albahiliyu qaala xadaana yaxya wahuwa alqaab qaala xadaana sufyaan qala xadaana sulayman axmed can sulayman bn muslim can kharasha bn xurin can abi darin can nabiyi sala allah alay wasalam qaal alaaatun saddex qolo laa yukalimhum allahu yowma alqiyama lama hadlaayo ilahay saddex qolo almanaanu midka mana sheegashada badan aladi laa yucdii shaya wax ma bixiyo ilaa mana waa sheegaya waxaasaan kuu tari waxaasaan kuu tari u ku hayn wlmunafiqu midka bixiya silcatahu badeecadiis bilxalifi lfaajiri dhaar been ah faajir oo macnaha xaarana ayuu ku dhaaranaya wlmusbilu iyo midka raaricinayo isdaara hoosguntigiisii hoosguntigiisii hoos u raaricinaya oo meel aan meeshii lagu talagalay nisfa saaq baa la rabaa haddii laakiin aad nisfu saaq dhudhunka bartankiisa aad hoos oga dhigto dhib maleh oo laa xaraja ow laa junaaxa fima baynahu wa bayna alkacbayn famaa asfala halkaasa ka bilaabay xugun wixii ka hooseeya min alkacbayn fa rasuul lahi sala allah alay waslam yiri wa xadaaniihi bshر بن khالد qال xdثna محمد yعن بن جعفر عن شعبة qال سمعت سلyمان بhda الاسناaد وqال laa يkلمهم الlah وla ينdur إليه وla يزkيهim وlhm cdاaب أليم bu yiri وxdثna أبوبكر بن أبي شhيبة qال xdثna وkي وأبو معاaوية عن الأعمش عن أبي xاaزب سلمان الأشجعي can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi alaatan saddex qolo laa yukallimuhum ullahu ilahay lama hadlayo yowma alqiyama maalinta qiyaama walaa yuzakiihi mana dambi dhaafaayo qaala abu mucaawiya wuxuu yidhi walaa yanduru ilayhi mana fiirinayo walahum cadaabun bilahi aliimun guba shaykhun zaani nin oday ahoo haddana dhilay ah zaani waa oday wixii zinadu ay mar walbaba xaaraan tahay meel cudurdaar ay ku leedahay aysan jirin faaxisha min alfawaaxish ay ka mid tahay saa sabiil wadda la qaado midda ugu xun ay tahay haddana ninka dhallinyarada ah waxyaalo oo ku xumbaari kara shahwadiisii iyo qariisadiisii iyo oo kacsan iyo dhallinyaranimo iyo khibrad yari oo haysato cawaaqibta umuurta iyo waxa ka dhalanaya uunan aqoonin ikhyaarnimada iyo sharafta waxay ku tuuran tahay uunan garanaynin waxyaalaha noocaasee fudeydka haba ku tuuree ninkan odayga ah ee la rabay hadda dawaaci shahwa oo dhanba inay ka yaraato wixii shahwada iyo taraarka keeni lahaa oo la taraari lahaa o dhan inay ka yaraato la rabay ee haddana zinadii iyo meel wareegii iyo xumaantii looga maaralaayahay waa qof mariid ah oo jiran qalbigeegu ka jiran yahay qalbigu ka jiran yahay cudur baa haysta qofka asaga marka dembigiisa waa ka weyn yahay nin dhallinyara oo zina ku dhaca wa malikun nin boqorahoo kadaabun beenahala asaguna waa la yaab kale nin madaxa ah, beentu qofka ama wax ku hel buu isdhahaa ama wax iskaga difaac buu dhahaa waxbuu ka cabsanaya qof wixiibaa haystaba wuxuu ka baqayana aan jirin haddana been daldali oo dadka been ku hurgufi kaana isagana dembiilo weyn wey wa caa'ilun mustakbir qof faqiirah oo waxbaba haysan oo haddana sanka taagayo kibirsan inta badan kibirka iyo santaagga iyo shaafeertanka waxaa lagu yaqaanaa dadka isbidaya inay wax haystaan kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'ahu istaghnaa inuu waxhelo markuu arku xoogo dabyaan bilaab iyo isqadqaad laakiin isagan faqiir buuba ahaaye inuu tawaaduco ilaahay hoos galo oo aayarta danihiisa iyo tabartiisa uu gartaa la rabay asagiibaa santaagay bal xaggee uu santaagaya saddexdaas qolo waxaa weeyaan dawaacidii oo dhan baa ka maqan asbaabihii dadka kale lagu la dhihi laha waxaasa ku cumbaaray ayagu ma haystaan marka waa marad shaksi ah haya cudur baa haya siday u aafeysan yihiin waxadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb maxamed bin alcalaa qaala xadaana abu mucaawiya can can abi saalix samaan can abi hurayra wahada xadiidu abi bakr qaala qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yidhi alaau saddex qola laa yukalimuhum llahu ilahi lama hadlo yowma alqiyaama walaa yandur ilayhi mana fiiriyo walaa yuzakii ma dhaafo dembigooda walahum cadaabun bay leeyihin aliimun guba rajulu nin calaa fadli maain biyo dheera saddex saddex bay u socotaa saddex saddex in marka la xifdiyo oo lagu baraarugo ayaa la rabaa saddex qolo way ayaguna kale laa yukalimuhum llahu yowma alqiyaama walaa yandur ilayhi mana fiiriyo walaa yuzakiihim dembigooda ma dhaafo walahum cadaabun bay leeyihin aliimun rajulun wey midka koobaad calaa fadli maain biyo dheeraad oo haystaa bilfalaati meel bahgooya oo cidlaa oo wax degan jirin ayuu biyo ku haystaa ama wer ama ceel ama biyo u yaala markaasuu yamnachu u diidaya min ibni sabiil musaafirkii musaafirka oomanaa ee dhanqallaa ee oonka hayey ee kusoo dhacay bu wuxuu leeya maya maya biyo ma hayno ama inima ogeli ayuu leeyahy kaas naxariis laago wey ilahay naxariistiisa markaa isagana waa loo diidi ilahay ma fiirinaayo mana la hadlaayo mana dahirayo dembigiisa cadaab kululla waa leeyahay buu nabigu sala allah alay wasalam warajulu weeye mid kasta labaad baayaca rajulan nin buu gorgoriyey oo wax ka gadanaya saawama bay ka dhintay baayacadan saawama riwaaya imaan doonta weliba wuxuu gorgorinayaa rajulan bisilcatin badeecadiisii bacda alcasri casrka gadaashiisa xilli kastaba in badeecada been laga sheega xaaraan wey laakiin casrka gadaashiisa waa xilliga malaa'igtii habeenka baryi laheed iyo tii caraabaysay ay isku imaanayaan weeyaan oo oh, bacda salaati alcasri waa xilli aad iyo aad cadiim oo u weyn oo dunuubta waa kasii culus tahay xilliyaha kale casrka gadaashii wixii casrkii la tukaday ayuu ninbaa gorgoriyey faxalafa lahu waa u dhaartay bilaahi ilaaha cadiimkuu ku dhaartay la inuu kusoo qaatay oo kusoo gatay bikada wakada intaa intaas anaaba intaa kusoo gatay fasadaqaw kana waa u rumeeyey hadduu muslim dhaarta yahay waa yahay ilaa muslimka waxaa weeyaan kado waa lagu kadiinoo tawxiidkaa iyo dhaartaa iyo waxaasoo dhan ayuu dhihi qofkan waa muslimoo ku khayaami mahayo marka waa iskaga rumeeyo waa ka gatay wahuwa isaguna calaa kayri dalika waxa sheegay waxaan hayn baa jirta oo wuxuu kusoo galay sax maaha meeshuu ka galayna sax maaha waxaan uu sifa oo ku sheegaaye waa qiimo badan tahay waa wanaagsan tahay wax jira maaha khiyaamuu u qarinaya qofka asagaa barakana ma helayo waa kii nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam fain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihiba haddii been isu sheegaan labada wax qofoo wax kala gadanaysa oo wax isku qariyaan barakadii oo dhan baa laga tirtirayaa buu nabiga sala allah alay wasalam waa laga yaabaa inay badeecadii kaa gadanto ood lacag soo xarayso od xisaabto laakiin baraka ma jirto baraka ma jirto dhinac kale ka faruuran tahay aafaad kale laguu sii dayni oo wixii baa baabi'i oo meelay ku baxday ma garanaysa marka warajulun baayaca ninkii saddexaad waa nin la mubaayacooday imaama nin imaama madaxa ah. iyo heshiis iyo cahdi iyo ballan la galay laa yubaayicuhu kulama galaayo ballantaas ilaa lidunya addunya inuu ka helo muu rabaa inuu xoogo dhaqaala ka helo rabaa haddii uu raaco oo doorto oo fain acdaahu hadduu siiya minha adduunyadii wafaa waa u oofino waa raacio waa ka mid xoogo haddii la siiyo waa sax wain lam yucdi hadduuna siinin minha lam yafi ma oofinayo maba fiirinayaba maqaasidii guud iyo arrimihii caamkaa ma fiirinayo ma ummadda haddii wax kasta loo qabto caam ah asaga mabaa gacanta loo saaray wax oo loo dhiibay waxaasoo dhan isaga ooma aha wixii kale la qabtay iyo wixii kale oo horumara iyo wixii muxuu aha maslaxa ahaa ee madaxnimada lagu haystay oo dhan ma fiirinayo aniga layma siinin bas u ordaya cabdudinaar baa la dhaha ka asaga ilahayna qur-aanka waa ku yidhi wa minhum man yelmisuka fi sadaqaat fain ucduu minha radu wain lam yucdw minha ilahum yaskhaduun haddii la siiyana way raadli noqon haddii la sii wayna way cadhoonayaan waa sifa munaafaq wey waxadaanii وxadثnي زهير بن xرب qال xadثna جرير xا وxadثna سعيid بن cمر الأشعثي أخبرna cbثr بن الqاسم الزبيدي kilahma cbثr بن الqاسم kilahma عن أعمد سليمان بhda الاسناaد مثl غyr أna في xadيiثi جرير ورajuل saawma gorgoriyey rajuلا بsilcatin badeecadiisii buu gorgoriyey been buu deena kana ku dhaartay وxadثnي cمر ناqd بن بukayr qال xadثna سفyاn عن cمر عن أbي صالح السمان عن أbي هريرة رaضي الله عنه qاal uraahu مرفوعا bu leh inuu marfuuc yahay umareen abu hureyre uu islaafiyey waa marfuuc warkan war nabi umuu noqon karaa war uu qof ijtihaadi kara ma aha qaala nabiga wuxuu yidhi calayh salaam alaaatun saddex laa yukallimuhum allahu ilahay lama hadlo walaa yanduru ilayhi ma fiiriyo walahum cadaabun aliim rajulun nin xalafa dhaartay calaa yamiinin dhaar bacda salaati alcasri buu ku dhaartay calaa maali muslimin qof muslima xoolihii inuu isaga leeyahay buu ku dhaartay fakhtadacahu sidiibuu ku goostay oo deerala uu ku qaatay qofka asagaa dembigaas weyn buu leyahy wa baaqi xadiiii naxw xadiiaxmash xagga uu mutaabacay baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaani qilati taxriimi qatliinsaani nafsa insaanka naftiisa inuu dilo dembi weyn oo kabiira ah weeyaan oo muqallad ah aad iyo aad u weyn bal intaas ka joogo wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah wasalam ala nabina xamd ala sal